xadiidka sacad marka laga soo tago baabkii lagu talagalay tusiduu tusayo ah karaamaat lwliyaa oo siduu ilaahi subxaana wa tacaala u aqbalay ducadii sacad maadaama uu madluum ahoo la dulmiyey ninkii dulmiyeyna ilaahay uu ka soo saaray dulmigii iyo abdaradii iyo basarxumadu ku kacay markii laga tago waxaa ku jiroo kale mas'aladii loo odhan jiray usuuliyaadka ama caqaa'idka la odhan jiray laazimu lmadhabi laysa bimadhabin oo jumhuurtu ay qabaan jumhuurmutairiin jumhuurulmuta'ahiriin baa qaba amaa mutaqadimiintu hadda ka horbaynu maqaalaad ku tilmaanay iyagu way tafsiiliyaanoo way kala qaadaanoo haddii uu laasimku yahay mid bannaanka yaallo bayinoo daahiroo daruuri ah madhab bay ictibaariyaan hadduu khafi yahay daqiiqana madhab saxaabiga sacada ninkii eh, usama ibnu qataada wuxuu ku habaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu diinkiisii ka fidneeyo oo wuxuu idhi hadduu addoonka ilaaha uu been sheegayo fa atil cumrahu wa atil faqrahu wa caridhu lilfitani macsiyo iyo dunuub iyo balaayo ilaaha ku fitne tiina waa ku dhacday xagga sharcigeenna iyo diinteenna waxaad ogtihiin eh, macsiyada oo dadka lagu habaaro ama la sameeyo ama inay dhacdo la jeclaado ama la doono ama waa dembi ama waa kufri kolba sida ay <clears throat> darajada ay ku leedahay sharciga marka la fiiriyo marka sacad ninkii fidno iyo dembi buu ku habaaray ta macnaheedu waxaa weeye sacaad macsiyu ku dhacay ma la odhan karaa sacaad macsiyu ku dhacay ma la odhan karaa wey haddaad tidhahda laazimu lmadhabi waa madhabun ma'aalka iyo eraygaada waxa ka dhalanaya iyo falkaada wuxuu keenaya ka dhalanaya adugu yaadan u qasdinbee ma laga soo qaadaya inaad qabto ama aad samayso mise maya masaladayd baa imanaysa sida sawaabka kanoo kale marka waa laazim aan muuqanin daqiiq ah weeye qur-aankana waa ku yimid nebiyulaahi muusa iyo haaruun baa ku habaaray fircawn rabbana طbis clى amwaalihim washdud clى quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw اlcadaab اlأliim gaalnimada iyo kufriga umaysan qasdayna ujeeddadu waxay ahayd ilaahay gaalka inuu cadaabo oo u dhibaateeyo oo daalimka laga argoosto ujeeddada sacadna waa sidaa oo kale daalimkan ilaahay inuu subxaanaه wa tacaala oga aargudo oga hiiliyo unbuu u jeeday mooyee nadarkiisu kuma aadanayn macsiya dhicideed iyo jacaylkeed midnaba taa waa masalo masalada labaad sayidina cumar siyaasadiisa ku saabsanayd wulaada iyo gubernatoreyaasha iyo umarada xilligu asagu khaliifka ah waxay ahayd oo asagu caddeeyey waali kasta iyo mas-uul walbay bulshada markaa mas-uul ku yahay ka soo dacwooto wuxuu ballan qaaday inuu xilka ka qaaday dacwadaasi ama dhab ha noqoto ama been ha noqoto saddex arrimood buuna u yeelay sidaa ayada ah kow asagoo ka baqayey bulshadaasi hadday soo cabatay oo cabashadeed waxba laga qaban waayo inay fidno iyo dhib iyo khaahuul iyo xasilooni darro meesha u ka yimaado midda labaad wuxuu u arkahayey bedelid la bedelo waaliganoo nin lamida lagu bedela ama ka fiican way u sahlnaydoo saxaabadii baa dhoobnayd asagoo agtiisa waa buuxeen midda saddexaad saxaabadu xilkaas in laga qaado danbay u arkaayeenoo maslaxay u ahayd wayba jeclaan cumar asagaa qasbahaye mooyeene ma aysan rabin xilkaa iyo mas-uuliyaddaas nimanuu asagu riixahayo amiir ahaan ku xurmaynhayo khaliif ahaan ku qadarinhayo bay xilku qabteen mooye niman adduunyo doona oo taladoona iyo maamul iyo kursi u dhimanaya ama rajaynaya ama jecel maysan ahayn waynu u suuragelaysa inuu ninkii laga sheegtay ninka fiican ama lamida ku bedelo fitnana waa ka baqaay qaacidadaasuu ku dhaqmi jiray siyaasadiisu xilligu khaliifka ahaa waa dambana loo baxsaday saa darteed sacad ibn waqaas sayidina cumar markii baaritaan uu sameeyey oo maxamed naslama uu diray wuxuu ogaaday waxa lagu tumo dhon inuu been yahay kadib buu ka codsaday in xilkii uu dib ugu celiyo sacad baa diidoo yidhi maya marba hadday warkaa sheegee xilla markii iga qaaday dhibbuubay igu ahayn mar dambe ku noqon maayo ku noqoui maya waa ka diiday marka farahu ka qaaday waagi dambe sayidina cumar la dilay ee uu shiidayey dardaarmay ee yidhi khilaafada iyo maamulka muslimiinta lix baan kaga tegay lixdaa ka tashadeen yaa ku jiray lixdaas sacad buu ku daray wuu la hadlay markii shantooda kale wuxuu ku yidhi hadii sacad aad khaliif ka dhigtaan oo doorataan fadaaka waa u qalmaa waa ninkeedii inuu madaxweyne muslimiintu u noqdo haddiise uusan noqon waayo lixdinna mid ka midoo kale uu khaliif noqdo sacad waa inaad kaalmaysataan ka warqabtaan maxaa yeele waagaan xilka ka qaaday ogama qaadin can cajzin walaa khiyaana inuu xilkiisii ka soo bixi waayey ama uu dhagar iyo khayaano sameeyey ama laga sheegto saddexdaa sababuu dadka xilka qaadi jiray in bulshadu ay tidhaahdo ama uu ogaada ninkan xilkii loo dhib inuusan ka soo bixi karin waa cadamulkafaa la yidhahdaa iyo inuusan amiin ahaynoo dhagar iyo khayaano xagga xukumka qadaha waxqaybinta cadaaladiisa wax laga sheego oo marka amiin noqon waayo iyo in bulshadu ka cabato wax kaleba saddexdaa sababbu oga qaadi jiray marka wuxuu yidhi xilka ugama qaadin can cajin inuusan siyaasi iyo maamulo fiican ahayn ogama qaadin inuu khayaano samey ogama qaadine sheegashada reer kuufo nafta ii keenta baan oga qaaday marka khaliifna waa u suubadaa hadduu khaliif noqon waayana ninkii khaliif noqdee madaxweyne noqda waa inuu kaalmaysto yidhi u dardaarmay oo saasuu ah xaaladiisu ahay midda intaa raacda waxaa weeye oo masalada la socota ah masalada la socota ah qadiyadan marka aalimka aalimka ku dulmay wadaadda waxay sheegeen qur maadaama uu yidhi wajazaau sayiatin sayiatu miluha ninka ku dulmiyey wuxuu kugu dulmiyey haddaad ku habaartay aad habaaraysa inaad sabirto war la garto haddaad sabri weydood aargoosanayso qadarkii iyo xadkii ha dhaafin baa laysku ogaa sayidina sacd muqaasna ninkii hawshiisii saddexduu ku habaaray saddex ka saddexuu ku sheegay uu ku tuhmay saddex ka daran buu ku habaaray oo muxuu yidhi ilaahayow faqrigiisa dheere oo cimrigiisa dheere oo fitne oo diinka ka fitne culmadu marka waxay qasab ma aha inta ruuxu kuu geystay xagga qadarka inaad u geysato shardi ma aha laakiin wuxuu kugu tuhmay ama dhibkuu kugu dulmiyey hadduu diin ku saabsanaa diintaad ka habaari kartaa hadduu dunya ku saabsanaa dunyadaad ka habaari kartaa intisaarkaadu iyo hiiladaadu ama hiishigaadu waa inuu ku saabsan yahay meeluhu asagu kaa taabtay haddii laakiin aad ka badayso xadgudub bay noqonaysa saa darteed sacad maxaa laga weeraray waxaa la duray cadaaladiisii waxaa la duray cifadiisii iyo dhowrsanaantiisii maxaa kaloo la duray geesinimadkiisii baa la duray laba arrimood marka waxay ku saabsanaayeen laba arimood waxay ku saabsanayeen dunyadiisi halna diinkiisa ku saabsanaa asaguna intoo kalunbuu ku habaaray allahuma aطil faqrahu wa aطil cumrahu waa adduunyada wa caridu lilfitna waa diinta ka gal saddexdii unbuu asna saddexday u dhigay aqbalkana allah iska leh addoonkii la dulmay hadduu ilaahay u cabto haddii qaabka ruuxa daalimka lagu aargoosan la badiyo iyo haddii laga badinayo haddii laga yara haddii la ekaysan allay u taallaa maxaa yee waliman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil wey qadiyadda markii inahaasaynu kaga tegna sayidina sacad dulmiga la dulmay ilaahay baa uga gargaaray wuxuuna ahaa mustajaabu dacwa waa la yaqaanaa وعن cروة بن زبير رضي الله تعالى عنه أن سعيid بن زayd بن cمر نufayl cadwi رضي الله تعالى عنه khaasamatu waxaa la dooday arwa bintu aws ayaa la doodoo ku qabsatay beer dhulbay ku qabsatay darisku ahaayeen ilaa marwan ibn alxakam ibn abilcaas bay kula dooday alumawi oo markaa waali ka aha madiino ka ah gobarnatori wadacad waxayna sheegtay gabadha arwa ah annahu akhada shayan min ardiha inuu ka dhacay wax kamida dhulkeedii faqaala saciid wuxuu yidhi zayd ana kuntu aakhudu shaya min ardiha bacda aladii samictu min rasuuli illaahi sal allahu calayhi waalih wasalam ana kuntu aakhudu maanaa ka qaadanaya buu oo maana ah mid ka qaata oo ka dhacay shay-an shay oo min ardaa dhulkeedii ka mid ah bacda samictu min rasuuliillah intaan ka maqlay nebi maxamed xadiidkii ku saabsanaa dhul ruuxi dulmiya aakhara qoorta loo gelinaya toddoba dhul qaala marwaan wuxuu yidhi maadaa samicta min rasuuliillah maxaad rasuulka ilaahay saciidow ka maqashay qaala wuxuu ihi samictu rasuul lah sal slam yaquul man akhada shibran ninkii dulmiyee qaata hal taako oo min alardi dhulka ka mida ah dulman gardarra ku qaatay iyo xadgudub tuwiqahu waxaa loogu qoorayn oo loo qoorgelin qoorta loo gelin loo sudhahaya ilaa sabci ardiina goobtiiba intiisaa loo xirtoo la gooyo dhexda laga duleeliyo ayaa toddoba dhow laga soo goynayaa qoorta loo gelinaya lagu ceebaynaya culayskeeda faqaala lahu marwaan wuxuu ku yidhi laa as'aluka ku weydiin maayo bayinatan caddayn iyo maqhraati bacda haada intaad xadiidkan sheegtad cuskata kadib wuxuu u jeedaa si walbuu saxaabi xadiid u wariyo marka qadiyadii gar loo taagan yahay mudacigana bayina laga rabaa iyo maqhraati ninka inkirsane dafirsanna waxaa laga rabaa dhaar hadduu ninkan bayino waayo ee waxaa weeye maqhraati ma haynin sacadna bayina lama imanin saciid mahaati ma keenin dhaarti lagu lahaa dhaarti lagu lahaaba wuxuu ku ridayaa xadiidku u qabsaday ninkan waa waayey soo ma aha haweenaydii arwa ahayd bint aws way weyday makharaatiya caddayn way sheeganaysaa saciidna wuxuu yidhi maanaa dhulka dhacahay intaan nabi maxamed sidaa ka maqlay wuuna yaqaanada saciid waa la yaqaana cashal mubashiriin buu ku jiraa cumarna ilma adeer bay ahayn aad u qiimo badan buu ahaa kadibna saciid waa habaartamay faqaala wuxuu allahumma in kaanat kaadiba ilaahu hadday been sheegayso gabadhan arwaa ah oo i dulmayso ummaddii igu dirtay beenna iga sheegtay fa acmi basaraha ilaahu araggeeda qaad allow indha tir indhaha ka sii qaadiya aragga waqtulha allow ku dil fii ardiha dhulka ay leedaha dhacay allow ku dil buui meel kalebaysan ku dhiman dhulka qudhigiisa ha eeddo qaala wuxuu idhi taabicigii waranayay fama maatat maysan dhimanin gabadhi ayada arwa ahayd xataa dahaba basaruha ilaa indhihi ay wayde way indha beeshay dam habaarkii baa ku dhacay xaggii soo maaha inay ku dhimato gurigeedii dhulkeedii wa baynamaa xillihiya tamshi ay lugaynayso fii ardiha dhulkeedu qudhigiisii ay ku haysatay saciida laylow waxbuu iga dhacay id waqacad waxay ku dhacday fii xufratin god bay ku dhacday laqoday ceel goofay ku dhacday fa maatad dhimatay waaba laga soo bixin waaye halkii baa lagu dugay muttafaqun calayh wfii riwaayati limuslimi can muxamed bni zayd bni cabdilaahi bni cumara bimacnaahu riwaaya muslim uu wariyana waxaa ku timid xadiidka xadiid la macno ah waxaana intaa dheeraa wa annahu maxamed ibnu zayd inuu arkay buu sheegay gabadhii camyaa indhala taltamisu ljudura derbiyaha qaqabsanaysa markay kacayso derbiga raadinaysa waa dam derbigaasay ku soconaysa taquulu ay markii layidhi maxaa kugu dhacay islaan yar baaba tahay maxay dadamtaani asaabatnii dacwatu saciid waxay haleeshay habaar igu dhacay habaarkii saciid baa igu dhacay wa annahaa marad wuxuu sheegay maxamed ibnu zayd riwaayadiisii fii muslim inay soo martay buu sheegay calaa bi'rin fi ddaar ceel ku yaallay gurigii ay sheeganaysay lahayd saciid baa waxay ka qaatay alladii daartaasoo khaasamatu ay kula dooday saciid fiiha fi daar fawaqacat fiiha ceelkiibay ku dhacday wa kaanat qabraha ceelkiibaa wuxuu noqday qabrigeedii buu noqday saasay ku dhimatay laba masala marka raacdo ilaahay ducada waa ka aqbalay saciid ibnu zayd waa karaamo ijaabatu dacwati اlmadluum waa bannaankay taallaa oo min karaamaati اlawliyaa intaa waxaa dheer saciid marka la islaantu tii guriganan intaasu iga dhacay wuxuu ku wii inteen kaa dhacay inta ahaa intubuu u daayay wuxuui qaado anoo huba inaad daalimo tahay been sheegayso qaado laakiin waxaad ka qaado waxba iga siin habaar boola joogsaday ilahay baa ka aqbalay habarta oon dhimanin ee islaantii oon dhimanin ee saciidna taagan yahay marwaanna taagan yahay baa ilaahay roob badan keenay dhulkiibuu roobka xaaqay markaas waxaa soo baxay sohdimihii waaga dhulka la qaybsanhaya dhakawyo la geliy dhulkaa jiro oo dhagaxyo la suro markaasaa la arka dhulka saciid qayb ka mida inay islaamta xoog ku qaadatay sohdintiisi waxay ku jiraanba gurigeedii bartankeeda inuu wax ka qaatay iska daaya ayadaa waxay dhacday dhul dhowr mitiray qaadatay markaas haddana way dhacay ku haysay markuu ka tegahaya xataa ee ulahaa u daaya wuu hubay inuu dhulkiisii iyo ka dhacday wamaca daalika isagoo nool baa ilaahay beri yeelay dadkao dhanna ogaadeen saa darteed marwaanno wakiil waxba maqhraataa ku weydiin maayo asaguna oga tanaasulay roob baa ilaahay keeno waxoo dhan ba caddeeyey labadaa qaab baa ilaahay subxaana wa tacaala hawshiisii u fududay marka dadka musulaxada ee ahlu khayrka ah waa layska ilaaliyaa dulmigooda dulmigooda waa layska ilaaliyaa halis wey aakhara la'aan iyo adduunya la'aan وعن جابر بن عبد الله الأنسار رضي الله تعالى عنهما قال وxuu hi jاaبر لما xadaرت أxud أxud markii la gaadhay أxud markii la gaadho sanadka saddexaad hijrada garanaysaan oy timid dacaanii abi aabbahay cabdالlahi بni camr xaraam baa ii yeedhay min الleyl habeennimo ii yeedhay faqaala wuxuu idhi ma uraanii ma filahayo isuma arko ilaa maqtuula mid la dilhaya inaan ahay fii أwali man yuqtl min أصxaabi rasuuli الlah dadka u horeeye ka shiida saxaabada nabi maxamed maanta oo uxuud ah la joogo berri baa lalaysgalayaay dadka u horeeye ee eh, shahiida inaan ku jiron baan isu arkaa buuri waa firaasa iyo karaamo wey colkii baa madiine dul fadhiya berri baa la go'aansaday in la dagaalamo wiilkiisa buu yeedhay wuxuu yidhi berri inaan shihiidii baan filahaya sidii bayna noqotay ma uraani ma filhayba isuma arka bui ilaa maqtuula mid la dilhayo inaan ahay mooyn fii wali man dadka u horeeyo yuqtalu la dilhayo min asxaabi nabi sal slam idan dardaaranka qabso wey wa innii anugu buui haddaan cabdulaahi ahay laa atruku ka tegi maayo bacdii gadaashayda acaza calaya wax igaga qaalisan minka adiga ruux aadamoo adduunka joogo maanta aan ka jeclahay ama igaga qiimo badan agtayda adiga ma jiro hayra nafsi rasuuli اllaahi sal ly slm oon ka ahayn nabiyulahi maxamed nabiyulaahi maxamed ade waxaa weye ruux bini aadamoo u dhigma ama aan ka jecelahay ama ka qaalisan agtayda ma jiro nabiga haddii laga soo tago jaabirow qalbigayga ruux kaaga weyn ma jira dardaarankayga dhegaysuur wa inna calaya daynan labadaa arrimood uu u sheegay waa gogoldhig dardaarankiisa iyo xaqiiqo iyo sabirsiin uu sabirsi wiilkiisan haddii uu ka tagahayo faqdi dayntaa iga bixi buuri aan ka tagayo iga bixi wastawsi biakhawaatika gabdhaha walaalahadana u dardaaran khayran wanaag gabdhaha walaalaha ee sagaalka in ka tagayeen ka shiidahayena ogow si u dhaqaale yaysan dareemin maqnaanshahayga ha yidhaahdeen aabbahaana wuu dhuntay ma dhimanin ninkaa dee intuu dhintay nin fiican ka taga ama walaal fiican ka taga ama saaxiib wanaagsan ka taga soomaalida waxay yidhahan hebel ma dhimanine wuu dhuntay hebel ma dhimanine wuu dhuntay dhahan maxaa yeele joogaa nin asagii matala oo la ah oo carruurtii iyo ahalka ooga khayr badanba ama asigoo kalea u jooga saasuu oola dartaan fa asbaxnaa buri jaabir waawanu waa bariisannay fa kaana wala qatiilin cabdulaabbahi wuxuu noqday ruuxuu u horreeye whada min alkaraamaat waa la tusay habeenimu wadafantu macahu waxaan la xabaalay buuhi aakhara cafan fii qabrihi markayd shuhaadadii uxud bateen haddii tobanna loo waayo dhaawcuna badnaa waa kii nabigu yihi labalabo iyo saddex saddex iyo qabrigaa loo geliyey marka nimay saaxiibba ahaayee isku qoysna ahaayeenoo camnu jamxul oo ugaas ahaa naafayna ahaa baa nabigu la xabaalay cabdullahi bni camrin baa iilka la jamuuxna waa la daba dhigay ninkii aad u qiimo badnaa hadda hor ka soo sheekayn uma intaa kadibu lam taib nafsi naftaydu maysan ku qancin kuma iimaan samayn buu an atraku aabbaha inaan kaga tago maca aakhara qabrigii inaan keligii u daayaan jeclaystay buu idhi oo bal qabri asagu keligii ku yahay aan ku xabaalo marka inaan ku daayo qabriga asagii wadaad kale ku wada jiraan oo nin walba camalkiiso goonida ah uu la kulmahayo culays baan ka dareemay faistakhrajtuhu aabbahay baan soo saaray bacda sittati ashhur lix bilood kadib nabi maxamed waliba idin weydiy nabigoo ka idin qaatay iskama samayno asagu faidaa huwa aabbahay waaba asagoo ka yowmi wadactuhu hayra udunihi maalinkii aan xabaasha geliyey sidii buu yahay waxaan dhegtiisa ka ahayn meeshaa dhegta ayaad moodaabun inay yaraha madoobaatay qaybtaas carjawda ee haweenku ay wax sudhaan waa bilood kadib fajacaltu waxaan ku yeelay buuhi qabrin qabri baan geliyay calaa xidatin gooni ah si gooni aan qabri u geliyay qabri madax bannaan oon adna aysan axadna la wadaagaynin baan aabbahay ku xabaalay rawahu albukhaari marka maxaa ku jira wuxuu idhi berri la idilayo waxaan ahayn ma filahayo hadduu intaa ku daysan lahaa xataa waxalliha u iska odorayso wuxuu idhi dadka u horreeyaan weliba ah dadka u horreeya shahiidaya siday bay noqotay wahadaa min karaamaati alwliyaa waxaa ka sii daran lix bilood kadib yuuba sidiisii yahay oon carataabanin oon isbedelin intaa waxaa dheer afartan iyo dhowr sana kadib bacda maa shuhadaa uxudin la xabaalay afartan iyo dhowr sano kadib khilaafadii sayidina mucaawiya ayaa waxaa loo baahday in la soo mariyo gacan iyo kanaal biyo qaado waraabiya madiino xaafado ka mida iyo beere ku yaal meel kaloo la mariyaa la waayay markii dhulkii la dhisay haddee dadku ay farabateen waxaa lagu qasbanaaday meeshay ku xabaalayeen in qayb ka mida la soo mariya kanaalkii intaan marka naalka la soo jeexin la soo gaadhsiin